keligiisa alxamdu mahad u sugnaatay wa huwa ilaahay keligiisa qadiirun awoodo calaa kulli shayin wax kastaba qofka sidaas yidhaahda fii kulli yowmin maalin walba mi-ata maratin boqol mar maalin walba boqol mar qofkii sidaas yidhaahda kaana lahu waxaa u sugnaanaa cidlu cashri riqaabin cidlu cashri riqaabin toban addoon la xorayntood toban addoon oo la xoreeyey ajar le leh ah. hal addoon qofku hadduu xoreeyo nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam jirkiisoo dhan a naarta laga xoreeya addoonka uu qofku xoreeyey xibin kasta oo jirhkiisa addoonkaas ka mid ah waxay sabab u noqonay xibin xibin qofkii xoreeyey jirkiisa ka mid ah in naarta laga xoreeyo marka hal addoon markaad xoraydo jirhkaagii oo dhanaa naarta laga xorayna toban haddaad xoraydo maxaad u malayne qofka boqol goor yidhaahda dikrigaas oo dikrigaas ilaahay ku xusa toban addoon isagoo xidheeyuu la midi kaanad markaa isimkeeda waxaa bannaan in loo celiyo boqolkaas mar kaanad boqolkaasu waxay u noqoneen lahu oo cidla la nasbiyo kaanad boqolkii kelimo waxay noqoneen lahu qofkii yidhi waxay u noqoneen cidla cashri riqaabin toban qoorood la xorayntooda wax u dhikanna ajar u dhikanna oo la eg boqol addoon oo la xoreeyey ayay u noqoneen wa kutibad waxaana loo qoraa lahu qofkaas mi-atu xasanatin boqol ajarna waa loo qoraa wa muxiyad waa laga tiraa canhu qofkaas mi-atu sayi'atin boqol dembi wa kaanad waxay noqonaydaa boqolkaas kelimo lahu qofkaas waxay u noqonaydaa xirzan ilaalin min ashaydaani shaydaanka laga ilaaliyo yowmahu maalinkiisa daalika oo kaas ah xataa yumsiya ilaa uu galabaysto walam yaati axadun qofna lama yimaado biafdala wax ka fadli badan mimaa kii jaa'a bihi uu la yimid waxa uu la yimid qof la imaan karaa ma jiro wax ka fadli badan ilaa axadun qof un maahane camila sameeyey agara wax ka badan min daalika boqolkaas shan arrimood axad lagu ballan qaaday qofka dikrigaas ilaahay ku xusa qofka boqol goor yidhaahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir shan shayaa nabigu u ballan qaaday midda koowaad waxay tahay boqolkaas waxay u noqonaysaa toban addoon isagoo xorooyey oo kale hal addoonoo la xoreeyaana jirkao dhan naarta looga xoreeya boqol qof xoreeyey waa darajo aad u weyn taas waa mid ta labaad boqol xasanoo kalena waa loo qoraa tan saddexaad boqol dembina waa laga tiraa tan afraad dikrigaas wuxuu qofka u noqonaa xirsi xir maalinkaas ilaa galabtii laga gaaro shaydaanka waa ka xirsi xihan yahay waa laga ilaalinaa shaydaanka tan shanaad qof la imaan karaa ma jiro ajar ka badan maalinkaas ilaa meeshuu boqol ka akriyey qof inta boqolkii akriyey siyaado la yimid maahane siyaadadaas waxay noqon kartaa meeshuu boqol ka akriyey uu boqol iyo toban akriyo ama boqol iyo labaatan ama ka badan waxay noqon kartaa siyaadadu boqolka meeshuu ka akriyey asna boqolkii waa akriyey laakiin salaado kalu dheri qur-aan akris kalu dheri sadaqo kalu dheri siyaadadu mutlaq wey laakiin boqolkan qofaan akrino ma la imaan karo ajarkan ajar ka badan waxuu raba ha sameeyo qof aan boqolkan akrino ajarka aad la timid mid ka badan lama imaan karo laakiin qofkii boqolkii kula akriya oo qayr kale ku dheeraysta siyaabo kale ku dheer siyaabadaasu dikrigay noqon kartaa cibaado kalena waa noqon kartaa qofkaas waxbuu ku dheeraana qofkaas waxbuu ku dheeraana marka xataa yumsiya xataa yumsiya waxay ku tuseen xirsi xirkaasu galabtii kugu egi dad subaxdii aklo ah. maxaa meeshaas laga fahmaa habeenkiina xirsi kalaa la rabaa waa in galabtii bacdalcasrna boqol kale la akriyo maxaa yeele xirsigii wuxuu ku ekaaday ilaa galabka xirsi kalaa loo baahan yahay waa in markaa tii hore waxaa la akriyey subxii subxii shantaanaad hesha ilaa casirkii laga gaarana xirsigaasaa kuu xidhan marka casirkii la gaaro boqol kalaad akrinee si ilaa berri haddana xirsigu kuugu xidhnaado fahamka kaliya ma maahane xadiis kaleed xadiiska riwaayadihiisa mid kamid uu ku soo arooray naskuba oo nabiga salى اlahu alيه wasalam musnadka imaam axmed wuxuu wariyey in nabigu yidhi waman qaala mila daalika xiina yumsi qofka galabkii marka la gaaro intii oo kale yidhaahda kaana lahu mila daalika waxaa u sugnaanaya intii oo kale hadan marka waxay ku tusaydaa dikrigan laba la layska raba boqolka koowaad waa salaada subax markii la tukado ayaa la akrina adinka dambe hadduu dhaco waa bilowd waktigiisa adinka dambe mar hadduu dhacay ilaa qoraxdu ka soo baxee xataa hadday qoraxdu soo baxee lama daayo waa la akriya dib waktigu ku dhaafo galabtii marka casirka la tukadana tii kalaa la gaaray boqolkii kalaad akrinay boqolkii kalaad akrinay waa fadiilo aad u weyn laakiin xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ka soo raray abulcabaas alqurdubi inuu yidhi inamaa yaxsulu hawaabu اljasiimu inamaa yaxsulu ahawaab aljasiim liman qaama bixaqi haadihi اlkelimaat qofka u istaaga kelimaadkan xaqooda qofkaasa ajarkan helaa fastaxdara macaaniyahaa oo markuu akrinayo macaanida soo xaadirsada kelimaddu waa towxiid markuu akrinaa asagoo kaafil ah inuu iska daldalo lama rabo ee waa inuu kelmadda macnahooda soo xaadirsado markuu akrinaa qofkaas way qofka ajarka hela taasaana iyaduna si adagoo lagu kala hara taas weeye qofka ku tadabburo wey qofkaas ayaa helaya ajarkaas rawa الbukhaariي can cabdilaahi bni camrin radia allaahu canهuma cabdilaahi bni camr bn اlcaas wuxuu bukhaari ka wariyey qaala inuu yidhi ukhbira rasuulullah rasuulka ilaahay waxaa loo sheegay sala allahu calayhi wasalam annii aniga aquulu inaan leeyahay wallaahi allaan ku dhaartay la asuumanna nahaara maalin kasta waa soomaa wala aquumanna aleyla habeenkiina salaatuleylaan u taagnaanaa maa cishtu inta aan noolahay saasaan ku dhaartay wallah maalin kasta hal maalin afuri maaha maalin kasta soon sunnahan iska soonaana ramadaankana hadda waa kii waajibka ahaa habeenkiina dhammaan saacadiisa salaatuleyl u taagnaana saasaan ku dhaartay nabiga loo sheegay sala allahu calay wasalam markii nabiga loo sheegay faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam anta aladii taquulu anta adiga alladii kii miyaa tahay taquulu dhahaya wallaahi allaan ku dhaartay la asuumanna nahaara maalinkii waa soomayaa oo soomayaa oo soomayaa wala aquumanna alleyla habeenkiina waa taagnaanayaa oo taagnaanayaa oo taagnaana maa cishtu inta aan noolahay sidaas ma adigaa ninka ku dhaartay qultu waxaan idhi qultu waxaan idhi qad qultuhu kalaamkaas waa iri waa iri sidaas waa jirtaa arrintaas waa jirtaa arrintaas qofka cibaadaadkiisa waxaa wanaagsan inuu qansado cibaadaadka sunnada oo ilaah maahan aan aadmigu ogaanin waxaana imaamu shaafici dhihi jiray qofka doonaya qalbigiis inuu nuuro waa inuu leeyahay cibaadaad u qarsoon oon ilaah maahan aadmigu ogeyn qofka doonaya qalbigiis inuu nuuro waa inuu leeyahay cibaadaad u qarsoon oo allaah mahane aan aadligu ogeyn adkaara uu akhristo ah oo sharciga waafaqsan belah qarsan marka hore iska miisaan markaad ogaato inay sunnadii waafaqsan tahay adkaartaas iska akhriso allah ogaada dad ha iskaga sheegi qur-aanka qadar joogtaa ah akhriso dad ha iskaga sheegi salaado sunnaad tuko dadna ha iskaga sheegi soon sunnaa soon dad ha iskaga sheegin sadaqaad siriya labax dad ha iskaga sheegin waa waxa qofka ilaahay ku dallacsiiyo qalbiguna ku nuuro oo qaaliga laakiin marmar waxaa imaanaydaa sunnadaadii inaad sheegto oo waa maxay sharci xukun sharcigaha ku xihan hadda nabiga kama u qari karo ilaa nabigu waa kii wax u toosinayey waa kii wax barayey marka nabigu wuu sheegay waa loo sheegay markaasu nabigu weydiiyey maadaa saas yidhi waa ii klmadaas qultu waxaan idhi qad qultu hadalkaas waa idhi qaala nabigu wuxuu yidhi inaka adiga laa tastadiiqu ma awoodid daalika arrinkaas taas marka waxay kutusee cibaadada qofka waxaa la rabaa inuu cibaadaysto cibaado uu daa'imi karo wedi karo waxaa la diidayaa cibaado inta ayaan daldalo tiro inuu ka caajiso nabiguna wuxuu yidhi salى اllahu calayh axabu اlacmaali ila اllahi adwamuha wain qal acmaal ilaah wuxuu ugu jecel yahay midda qofku daa'imo haba yaraatee marka ma fiicna inaad ayaanta cibaado daldasho aad ka go'do ma fiicna nabiga salى اlahu alay slam nin salaatuleyl tukan jiray oo ka tegey uu ka digi jiray uu dhihi jiray hebel oo kale ha noqon salaatuleylu tukan jira markaasuu jooji weligaa kaasoo kale ha noqon waa ka digaa nabiga sal اlahu alay slam marka taas waxay ku imaan kartaa laba kor inaad horta go-aan qaadato qayrkaad bilowdo inaadan iska joojin labo marka horena aad bilowdo wax aad wadi karto soonka qadar aad wadi karto salaada qadar aad wadi karto adkaarta qadar aad wadi karto qur-aan akhriska qadar aad wadi karto qayr aad daa'imi kartaa la bilaaba sunanka nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay inuusan wadi karin oo ka caajisayo nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calيه wasalam inaka adiga laa tastadiicu ma awoodid daalika camalkaas fasum soom bacda alayaami weeye macnuhu maalmaha gabal wa afdir afur bacda alayaami maalmaha gabal soonka maalin walba ha ka dhigin maalmaha gabal soom maalmaha gabalna afur saasuu ku yidhi saasuu ku yidhi fasum soom bacda alayaami maalmaha gabal وأفdر أفر baعd الأيaaم maalmaha gabal وaqم istaag baعd الayaali habeenada gabal habeenada gabal waa inaad salaaةulayl u istaagtaa habeenka saacadihiisa gabal ka mida habeenka saacadihiisa gabal ka mida وaqم istaag baعd الayaali amase baعd الlayl habeenka gabal ka mid a habeenka saacadihiisa gabal ka mida waa nam seexo bacda leyli habeenka gabal ka midana seexo maxaa yeelay allaha xaquu kugu leeyahay naftaaduna xaqay kugu leedahay fa acdi kulla dii xaqin xaqa mid walba xaqiisa sii ilaahay xaqiisa sii ha iska hurdin caawoo dhan qayb habeenka ka mida ah salaatuleylu istaag naftaadana xaqa sii oo caawoo dhan ha soo jeedin ma awooddo naftu ye qayb ka mida ah seexo saas ugu kala tartiibiyey nabigu sal اlahu alيه wasalam waa qum istaag bacda leyla habeenka gebolkiis waa nam seexo bacda leyla habeenka gebolkiis waa sum soom marka bacdigiiuu kala bara fiil awal si guudoo mujmaluu ahaa haddeeru u tafsiilinaa oo maalmihii gobolkii uu soomi lahaayuu u tafsiilinaa tii hore mujmalay ahayd maalmaha gobolna soon gobolna afur haddeer uu sheegaa gobolkii uu soomi lahaa wuxuu cayina nabigu wuxuu yidhi waa sum soon min ashahri bil kastaba xaggeeda alaaata ayaamin saddex maalin bil walbaba saddex maalin ka soon saddexdana waxaa ugu sii fadli badan ayaamulbiirku saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka habeenadaas oo bishu ay soo wada jeedo habeenka oran u dayaxa yahay maalmahooda aa u fadli badan laakiin meeshuu rabuu ka soomi karaa tan waa fadli badan yihiina maahan saddexda keliya in la soomayo saasuu nabigu yidhi sala allahu calay waslm nabigu markuu sheegay weliba u tacliiliyo saddexdan saddexda cadadkaa wuxuu ugu dooray wuxuu yidhi fa ina alxasanata ajarka bicashri amhaalihaa toban laabkeed wey hal maalin markaad soonto tobanaa lagu laabaa toban adoo soomay la mida maalin labaad markaad soonto toban kale adoo soomay maalin saddexaad markaad soonto toban kale bishiiba waa saddex maalinaad soontay bishii oo dhan ajarkeediina waa heli saasuu ugu sheegay nabigu wuxuu uhi wadaalika soonka oo bishiiba saddexdaa milu siyaami daari sanadkoo dhan soonkiisuu la mid ah, sanadkao dhan soonkiisuu lamid maxaa yeelay saddex maalin markaad soonto bishii oo dhan ajarkeedaad helay marka sanadkii oo dhan soonkiisuu la mid saasuu ku yidhi faqultu waxaan idiyu yidhi innii aniga udiiqu waxaan awoodaa afdala wax ka fadli badan min daalika kaas soonkaas aad sheegtay oo ah bishiiba saddex maalin wax ka fadli badana dhowooda cibaadaday u baxsanayaan saxaabadu markaasa leeday war yareeya war qadar aad awoodaan ka dhiga laakiin annaga maanta naftayda kay joogto naga naftayadiya ka ka wesanayda cibaadadii ayagana cibaadadiiyo baxsan u yihin oo laleeya kala yareeya marka waxay ku meeshay kuwaasu himadoodu gartay saxaabada waxa ilaahay raalliga uga noqday ilaahay u jeclaaday qalbigaasuu ku ogaaday wanaagga badan qalbigaas wanaaggu ka buuxo oo kayrka jecela ilaahay baalacda markaasuu radi allaahu canhu qaala nab wuxuu yidhi ka badan haddaad awooddo fa sum soom yowman maalin wa afdir afur yowmayni laba maalin maalin soom laba maalin afur maalin soom laba maalin afur oo xoog yeelo toban marka bishiiba meelahaas ka soon saas wy faqultu waxaan idhi innii aniga udiiqu waxaan awoodaa afdala min daalika kaas wax ka fadli badan soonkaas wax ka fadli badanaan awoodaa aan idhi ka badanaan awoodaa ee ii badi rasuulka allow ah qaala nabi wuxuu idhi fa sum soom yowman maalin wa afdir afur yowman maalin maalin dhaaf ka dhigo maalin dhaaf maalinna soon maalinna afur wadaalika soonka nuucaasa siyaamu daawuud waa nebi daawuud soonkiisa nebi daawuuda saas u soomi jiray maalin dhaaf maalin dhaaf nebi daawuuda u soomi jiray wa huwa soonkaas oo nebi daa'uud acdalu siyaami waa soon midka u khayr badan acdalu siyaami waa soon midka ugu khayr badan qultu waxaan idhi innii udiiqu ani innii aniga udiiqu waxaan awoodaa afdala wax ka fadli badan min daalika soonkii nebi daawuud maalin dhaaf mid ka fadli badanaan awoodaa rasuulka allow halla ii kordhi halla ii kordhi ka war mid ka badanaan awoodaa inii aniga udiiqu waxaan awoodaa afdala wax ka fadli badan min daalika kaas yaa rasuulalahi rasuulka allow qaala nabi wuxuu uhi laa afdala min daalik laa afdala mid ka fadli badan ma jiro min daalika soonka nebi daawuud soo ma rabin fadli maya ma jiro wax ka fadli badan maalin dhaafkaas ku jooji saasuu ku qur-aanka qur-aanka wuxuu ku yidhi nabigu salى اlahu calيه wasalam cabdullaahiyo waa ku tukanaa qur-aanka habeen walba waa ku tukaa maaha ramadaan wuxuu ku yidhi bishiiba mar dhamme hal jus ku tuko markaasuu yidhi ka badanaan awooda markaasuu yidhi labaatan ku dhammeeyo jus iyo xisib habeen walba ku tuko markaasuu yidhi ka badanaan awooda markaasuu waayahay han iyo toban ku dhamay habeenkii laba jus ku tuka markaasuu yidhi ka badanaan awooda markaasuu yidhi waa yahaye toddoba ku dhammeeyo subax subax ka dhig tobanka ka dhammeeyo habeenkiiba saddex jus ku tuko markaasuu yidhi ka badanaan awooda markaasuu waa yahay toddoba ka dhigo subax subax ka dhig markaasuu yidhi ka badanaan awooda markaasuu waa yahay saddex ka dhig habeen qur toban jus habeenka ku tuko markaasuu yidhi ka badanaan awooda nabigu wuxuu yidhi maya saddex habeen ka yar qur qofka ku dhammeeya ma fahmin waa boobsi siyaadaad saasuu qaatay saddexu qaatay habeen walba toban jir noloshiisa wey maaha ramadaan waa noloshiisa markii dambe wuu gaboobay cimrigiis waa dheeraaday waa cuslaaday marka wuxuu dhihi jiray waxa ii rooneed rugsadii nabiga inaan qaato sababtoo ah horta wuxuu nabigu wuxuu igu ogaa inaan nuqsaamiyo yeelima oo ka tegima waana igu cuslaatay ila da u gaaray hadda xoogu markaa dhallinyaranimu ku tashaday soo ma jeedin isagoo da'da duqoobay waa wadi jiray tobanka jus marka taasna waxay ku tusaydaa himada iyo qofku marka hore inuu qaato wuxuu awoodo maxaa yeele laguma talagalo xoogga aad hadda leeda tabartu waa yaraane cibaadada wax aad awoodo mid walba ka qaada marka rawa الbخaarي can cabdاللaahi بni cmri wa cabdالlahi بni cmr بn caas radي الlahu canهumaa qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuululahi rasuulka allaa igu yidhi sala اllahu calayh wasalam axabu siyaami soon midka loogu jecel yahay ilallaahi alla intii ka ah ilaahay agtiisa soonka loogu jecel yahay caza allaa haaliba wajalla allaa weyne siyaamu daawuud waa nebi daawud soonkiisii axabu siyaami soon midka loogu jecel yahay ilallaahi alla intii ka ah caza allaa haalib awajalla allaa weyn siyaamu daawuuda waa nebi daawuud soonkiisii calayhi salaam kaana nebi daawuud wuxuu ahaa yasuumu mid sooma yowman maalin wa yufdiru mid afura yowman maalin wa axabu salaati salaadda midka loogu jacayl badan yahay ilallaahi alla intii ka ah salaatu daawuudda waa nebi daawuud salaadiisii salaatuleylka laga hadla salaatuleyl ilaahay agtiisa waxaa loogu jecel tii nebi daawuud kaana wuxuu ahaa yanaamu mid seexda nisfa leyla habeenka niskiisa hore niska hore waa seexana wa yaquumu waa istaagaa uluahu habeenka saddex marka loo dhigo meel ka mid ah uu taagnaana wa yanaamu waa seexanaa sudusahu habeenka sudus lix markii loo dhigo meel haddii maalan hadda annaga habeenka iyagu labiyo toban saac ma dhamma laakiin haddii labiyo toban saac la yidhaahdo maala lix uu seexana lix saac markuu hurdayo nis weeye uu soo kacay salaatuleyl waktiga dadku hurdayaan oo wax ilaahay xusa ay leeyihiin waktigaas ilaahay xusa waana midda jannada lagu galo waxa weeyaan nabadgelyo adoon cagaab ku taaban wasalluu bileyli wannaasu niyaamun tadkhulu ljannata bisalaami oo uu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam dadkoo hurdaya tukada jannadaad geli doontaa nabadgelyaad ku gelaydaan waktiga dadku quurinayo soo kaca marka waktigaasuu kaca uluu soo jeeda haddii maalan labiyo toban habeenku noqdo ulu waa afar saac afar saac oo kalu taagnaana habeenkii waxaa ka haray laba sac marka labadaa sac oo haddana qac ka siina salaadas wax wuxuu tukana isagoo nashaasan oo jirkii u nasay haddana macnaha marka adiga qadarkaad haysataad qaybsane hadda habeenku labiiy toban saacadda ma aha sida badan ah, waa ka yari marka qadarkaad haysato aad adigu saddexdaas u qaybina nis seexo ulu soo jeed oo tuko haddana sudus qaac kasi adugu qaabkaas u ah, soo dhodhowe waa salaatuleyl la tukado midka u fadli badan rawa lbukhaariyu can abi darin radia allaahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul rasuulka ilaahayo ayu masjidin masjidkeebaa wadica la dhigay awalan markii ugu horreeyey masjidkii ugu horreeyey oo dhulka korkiisa laga dhisay kuu ahaa saasaan weydiino nabiga sala allahu calay wasalam dhulka korkiisa masaajid laga dhiso kii ugu horreeyey ayu masjidin masjidkee wadica la dhigay ey buriya weeye kee la dhisay awalan ugu horayn qaala nabigu wuxuu uhi almasjid alxaraam masjidka xurmada le waa midka kacbadu ku taalo midka kacbadu ku dhex taallo wey masaajid la dhiso isagaa ugu horreeyey inna awala beytin wadica linnaas laladii bibakata mubaarakan wey waa midka maka ku yaalla isagaa ugu horreeyey qultu waxaan idhi uma ayun masjidkaa ku xigay kaas marka waxaa dhisay nebi ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil labadoodaa dhiseen kaas markaasaan idhi kaa ku xigay masaajidkaa ku xigay uma ayun kaa ku xigay qaala wuxuu uhi almasjid اlaqصى waa baytulmaqdis waa midka yahuuddu naga haysato allah nooga soo fujiye midka yahuuddu ay naga haysato kaasaa ku xigay oo la dhisay oo uu dhisay nabiyullaahi nabiyullaahi yacquub nabiyullaahi yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim calayhim الsalaam ayaa dhisay qultu waxaan idhi kam imisa ayaa kaana ahaaday baynahuma dhexdooda meeqaa u dhexayday meeqa sano aa u dhaxayday qaala nabigu wuxuu yidhi arbacuuna afartan riwaayaddaanu ma sheegayda afartanku maxay yihiin laakiin riwaayad kaloo saxiixbukhaarigaa ah waxay leedahay arbacuuna sana afartan sana u dhexayday marka arbacuuna sana wey afartan sano ayaa u dhexaysay uma qaala nabiga wuxuu yidhi xayumaa meel alla meeshii adrakadka ay kugu soo haleesho asalaatu salaadu fasalli ku tuko abowdarow meel alla meeshii salaadu kugu qabato ku tuko walardu dhulka laka adiga masjidunu kuu noqday tanuna waa fadiilo ilaahay ummatu maxamed ku gaar yeelay waa fadiilo gaar ah oo ummatu maxamed ilaahay ku gaar yeelay ummadihii naga horreeyey oo reer banu israa'iil uma bannaanayn meel aan ahayn kiniisada inay ku tukadaan ka ansixi may macnaha meesha macbadka ayaga meeshay ku tukadaan kiniisada yidhaahdo annagana masjidaa la yidhahdo meeshaas macbadka markay diinta saxda ah haysteen oo kitaabkii towraada ay haysteen meeshaas macbadka meel ahayn uga ansixi mayn salaada hadday meel kale ku tukadaan alla ka aqbali may laakiin ilaahay ummadda waa u naxariista diyaarad hadday kugu kor qabato salaadu diyaaradaasaad ku tukane adoo weliba taagana lagu tukadaa diyaaradda fadhi laguma tukado daan diyaarad diyaaro yar oo haddee aad inaad dhacdo ka cabsida ahayn diyaaradaha waaweyn ay tahay ta la iska istaago oo wakti aan markaas aad loo socsocon aan meel inta la rasaa laysaga tukada ma cabsiyayo wax culaysana kama jiro ah, ma ahan inaad iska fadhiisato kursiga maxaa yeele istaagu waa rugni adoo rugnigii guda karana kaa ansixi maa fadhigu waana lagu istaagi karo anagaa ku tukanay waa wax lagu istaagi karo oo wax culus iyo wax dhin le midna marka haddee dad qof oo imaankiisu daciif iyo isagaba wada salaada ka eshoona kaas waa baaba kaas waa baaba marka waxaa la rabaa inta iska istaagto salaadaada inaad iska tukato adoo taagan haddii laakiin aad inaad dhacda ka cabsato hadda diyaarada aad u yaryaroo kale waa dhici karta inay saalateeyaan markaba hadday salaada kugu qabato ku tuko waa kugu ansaxee baadiye hadday kugu qabato ku kutubku laakiin hadday meel masjidla kugu qabato jamaacadu ragga waa ku waajib inay yimaadaan oo macnaha xadiiska maahan gurigaaga ku tuko dugsigaaga ku tuko masaajidka iskaga tuka maaha meesha rabto ma ahan kaas ee waxaa laga hadlayaa xaaladii ku qabsatada sida ummadihii horeo kale maaha ummaddaana ilaaha u naxariistay ma inay maxdad kaliya ku xirantay salaada masaajid kaliya kaagama xirnee meesha waktigu kugu qabto ku tuko laakiin meesha waktiga kugu qabta meel masjid le hadday tahay oo adinka aad maqasho qofka adinka maqla salaad uma sugnaan hadduusan masaajidka imaan oo ragga ah dumarkana guriga u qayr badan oo u ajar badan waa noocaas nabigu marka wuxuu ku yidhi xayumaa meel alla meeshii adrakadka ay kugu haleesho asalaatu salaadu fasalli ku tuko walardu dhulka laka adiga xaala kuu sugnaaday masjidu waa masjid dhulku marka waa raxmad ilaahay wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar wuxuu xadiiskaasu tusaa oo ishaaraa salaada waqtiga ugu horeeya in la ilaaliyo waqtiga awalka in laga tukado salaada ceshaha maahane afarta salaadoodoo kale waxa uu fadli badan waqtiga ugu horeeya ceshaha haddaan jamaacadu dhibtoonay in dib loo dhiga fadli badan laakiin nabigu sala allahu calayh wasalam jamaacadu ilaalin jiro hadday soo degdegaan horu u tuji jir mar haddii jamaacadii wada joogto hadday daahaanna waa sugi jira ceshaha salaadaha kale jamaaca lama fiiri jiray ee nabigu awalku ka tukan jira wuxuu idhi xaafid ibnu xajar taasu waxay koobsanaydaa inay sunno tahay in la barto waktiga isbeddelkiisa maxaa yaele haddaan la baran waktiga isbedelkiisa waktiga awalka lagama tukan karo ilaa lamada yaqaanadu galay waa in la barto waktigu sida uu isku bedelo waktigu aaduu isku bedelaa inkastoo annaga isbedelkiis uu kooban yahay laakiin annaga salaada casir oo kale afartan daqiiqo isbedesha casirku maruu wuxuu gelaa sagaal saac amase saddexda galabnimo oo afar daqiiqa dhimo casirkiyaa la jooga marmarna saddexda iyo soddon iyo shan daqiiqo ma jiro casir iyo lix inuu gela marka fiiri haddaada marka oqoonin maxaa imaana mar salaadii oo labadii iyo iyo iyo konton iyo lix daqiiqo gashay in la adimo saddexda iyo labaatanka macnaa sagaal sac iyo labaatan waa goorma waa wakti damb fadiiladiiba tagtay marna maxaa imaanaa waktigii oo aan gelin in la adimo adinkaas maba ansaxayo bal in la tukadaa dhaca maba ansaxayo salaadaas mar haddaan waktigiiba gelin marka taas waa daruuri maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib salaada waktigeeda in la gartaa waa waajib sababtoo ah waktiga in lagu tukadaa la rabaa waajibkiina lama samayn karo haddaan la garan waktiga marka waktigu siduu isu bedela wa salaada subax oo kale ilaa soddon iyo kow daqiiqa iyadoon isbedeshaa duurku waa isbedelaa salaad aan isbedelin ma jirto hal salaad maqribku waa isbedelaa waxaa la rabaa in la barto oo siduu isku bedela laakiin wakti gaar ah oo casir kasta sagaal saac iyo iyo rubi adlin iyo barka iska tuko mararka gabal iyo barka maba jirtaba naa saddexda iyo barka galabnimo maba jirto salaadu mararka gabal maba la gaarin marna fadiiladii waaba tagtayba mar hore marka waqti iska gaara ma jiro waxaa la rabaa qoraxdaas in lala socdo qoraxdaa isbedelaysee rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaal lam yatakalam kuma hadlin fi lmahdi dherabta mahdi waa mufrad jamaca mihaad a la yidhaahdaa mihaad sida sahmi sihaam waxaa la idhaha maa yumahadu lisabiyi min alfiraash waa waxa carruurka loo goglo carruurku markuu dhasho waxa loo goglo weeyo mahdigu oo dhulka looga dhigo oo la doonayo in lagu barbaariyo kaasaa la yidhahdaa mahdi waa dherbaha amase gogasha loo dhigo carruurka dhashay aa la yidhaha mahdi lam yatakallam kuma hadnin fi lmahdi dhererta ilaa alaaatun saddex maahane saddex caruura aa waxay hadleen ayagoo maradii lagu qabtay marka dhashay ku jiro oo aan waktigii hadalka gaarin dadka ku hadlay ayadoo aysan gaarin wakti hadal ahlucilmiga gobol waxay gaarsiiyeen afar iyo toban xashiyadana waa inin dhiga dabcada daaruminhaaje afar iyo toban oo suyuudiyaaba koob iyo toban shicir ku dabdiyey marka laakiin waxay culimmadu uga jawaabeen nabigu markuu hadalkan lahaa waa intaan loo waxyoon qaybta ka dhiman ah, qaybta kale intaan loo waxyoonu saddexdaan loo waxyooday ilaa nabigu wixii loo waxyooduu sheegi jiray ee isagu hawadiisa wax kama sheegi jirin marka saddexdaana marka hore loo waxyooday saddexdaanu dadka u sheegay marka saas weeye saddexdiiu nabigu sheegay sala allahu alay wasalam ciisa ciise maahane koo waa ciise nabiyullaahi ciise ayaa ka mida oo isagoo yar oo hooyadiis waxa wey ay sido waa kii hadlay maryaam dhinta cimraan wa kaana fii bani israa'iila waxaa ku sugnaa rajulu nin yuqaalu lahu la jurayj nin caabid ah oo zaahid ah laakiin aan cilmi badnayn ayaa ku jiray reer banu israa'iil nin aad u badan cibaadada haddaysan cilmi ku dhisnayn mararka gobol godadku dhece godadku dhece ninoo caabidoo aad u cibaado badan oo qayr badan awliyada ilaahay ka miduu ahaa kaana wuxuu ahaa ninkaasu yusalli mid tukanaa fa jaa-atu waxaa u timid ummu hooyadiis isagoo salaad ku jira aa hooyadiis u timid fadacathu waa u yeertay jurayjow ay tihi markaasuu wuxuu kala garan waayey salaadda inuu sii wado iyo inuu hooyo u jawaabo midda laga rabo ilaa cilmigii ma baran masaladaas ku saabsanaa masaladaas cilmigeediyaa ka maqan faqaala isaga isla hadlaa wuxuu yidhi ujiibuhaa ma hooyaan u jawaaba ow usalli mise salaadan tuka labada yaa ku leh labada yaa ku leh ma hooyaan u jawaaba mise waa tukana saas u khalaas salaaddii u iska watay marka salaadii uu go-aansaday hooyo marka waa habaart hooyadu laakiin waa beer wax dhalayoo naxariis badanoo habaar weyn kuma habaarin xoogaa yari ku habaara ah, taasna waxay dha culummadu qofka waalidka ama mas-uulka dadka atbaacdiisa waa inuu u naxariisto xataa hadday gafaan oo ay ka qaldamaan waa inuu u naxariisto oo habaarka iyo waxa weeyaan ah, laga ilaaliyo habaarka waa in laga ilaaliyo habaar yar oo fududay ku habaar musiibe alle kugu rid iyo waxa weeyaan gaalow iyo ma dhihin fa qaalad waxay tidhi allaahumma yaa allah allow laa tumidhu ha dirin jiray xataa turiyahu ilaa aad tusto wujuuha almuumisaati gabdhaha zaanigaadka wejiyaalkooda ilaa gabar zaanigada wejigeed u arko maahan ilaa uu sinaysto waxyaalaha dhan culmadu leeyihiin naxariisa ka muuqata ilaa uu zina ku dhaco ma dhihin taas waa halaag ama ilaa uu qof muslima dilo ma aysan dhihin ama ilaa uu gaaloobo ma aysan dhihin taas waa halaag kuma habaarin laakiin wejigooda inuu fiiriyo taasaa laftirkeedu aan ninkaan ku culus waa nin caadid ah ka soo dhex baxay ummadda meel cidlaahu mawlac ka dhistay markaasu mawlacaas iskaga jira oo ku cibaadaysteen ilaahay u go-ay marka wejigooda ilaa uu fiiriyo intaasay ta allaahuma yaa allah allo laa tumithu ha dilin jurayd xataa turiyahu ilaa aad tusto adugu wujuuha almuumisaati waa munaas waa zaanigaadka gabdhaha zaanigaadka wejiyaalkooda wa kaana jurayj jurayj wuxuu ahaa fii sawmacati mawriciisa mid ku sugan sawmacadu waa meel yar oo kor loo dhiso oo madax dhuuban kor ku leh meeshaas marka meelunta dhistay oo madax yaroo dhuuban u yaru qolkaas sare uu iskaga jira meeshaasuu ilaahay ku caabdaa marka wa kaana jurayjun jurayj fii sawmacati mawriciisuu ku sugnaa fatacaradad waxaa u soo bambaxday lahu jurayj imra'atun haweeney haweeney zaanigad ah oo daalimad ah aad tidhi anu anaa fidnay kara ninkaas ninkaas anaa fidnay kara markaasa lacarfidne markaas inta u tagtayay isku bandhigtay tir iga sinayso keligoodna wey ilaahay baa arkaya ilaahay kaliyaha arkaya fatacaradad lahu waxaa u soo bambaxday imraatun haweeney fa kallamathu waa la hadashay facadaa waa ka diiday sinadii qofka sidaasana wuxuu ka mid yahay sabcatun yudiluhum allahu fii dilli yowma laa dilla ilaa dilli toddobada carshiga ilaahay aaqira harsata marka dadka aan har aysan haysanan dhididku ka daadanayo ee dhididkoodu sida baddi afka u gelay ta qarqoomaa dadka aan qoraxda arag ee hooska ilaahay harsada waa carshiga hooskiise sida xadiiska kale sheegay dadkaas waxaa ka mid ah ninka inta waxa weeyaan qof dumar ah dalbato oo zine ka dalbato oo diida ee gabadha diidaana waa la mid oo ninkaan wuxuu jannada ku gala iyaduna waa ku helaysa soo uma jeedin marka waa darajo u gaaray marka waa ka diiday waa ka diiday fa abaa waa diiday faatad waxay u tagtay waxay go-aansatay inay eedaydo macnaha waxay is leedahay waa fidnay weyday yaa lagu dhihi markaasay go-aan ku gaartay inay fidnaydo ah, waa fidnay weyday in la yidhahdo ay ka carareen faatad waxay u tagtay raaciyan mid ari ilaaliyaho addoon ari jireen ay u tagtay faamkanathu waxay makaniday min nafsiha nafsadeedii macnaha waa isku dhiibtay waa ka sinaystay faamkanathu waxay makaniday min nafsiha nafsadeedii fawaladat waxay dhashay gulaaman wiil yar wiil yaray dhashay faqaalad waxay tihi min jurayj jurayja iga dhalay ah, iiri dulmiga ah, jurayj aa iga dhalay ay tihi waa dulmine laakiin weligaaba ogow haddaad ilaahay xarigiisa ku xidhanta allah kuu gargaaraya tacaraf ilallaahi fi rakhaa yacrifka fi shidda xaaladii aad laban tahay haddaad ilaahay isbarto ilaahi weynaa dadka waa kaa socaya marka muruga timaado isagaa kuu gargaaraya Ah, waxba lagama qaadi karo gargaarka allaad helayda juraaj ayuu xaggiisa ka ahaaday tir carruurkaanu dadkii markaa dee waa banu aadana waa la soo yaacay wax lama hubsan fa dadkii waa u yimaadeen hu juraaj fa kasaruu waa jajabiyeen sawmacataw mawriciisii wa anzaluuhu waa soo dejiyeen wa sadbuuhu waana caayeen zaaniyahu meeshaanaad ku dhuumayda kaasaad wacalada ku dhalayda iskaa kaana dhigayda qof caabid ah waa lagu kacay waa lagu kacay waa la dulmiyey khalaas ma argagixine ta weesaystay uu ilaahay weyne xaggiisa u cararay fiiri fatawada'a waa weyse qaata taas wuxuu xaafid waxay tusee weyse qaadku ummatu moxamed gaarkuma ah ummadihii hore waa weyse qaadan jireen waa weyse qaatay wa sallaa waana tukaday taas waxay kaloo tusaydaa huu yidhi xaafid ibnu xajar arrimaha muhiimkaa markay kugu yimaadaan alla loo argagaxaa meel kaloo la aadaa ma jirto allaahu samad alle waa sayidka danaha lala aado muruga markay kugu timaaddo qalbigaagu meel kale yuu micsan cid kale wax kama qaban karto murugadaada ilaahay baa loo sheegtaa ilaahay baa loo sheegtaa markuu salaadii tukaday uma ata lqulaama wiilkii u yimid fa qaala wuxuu yidhi man abuuka aabbaha waa kuma waree yaa ku dhalay waa carruur ka oo marada muslim kalsoonida waxay tusaydaa uu yidhi yaqiinta jurayj say u adkaatay wuxuu ku kalsoon yahay in ilaahay ka hadal siiyo fiiri yaqiintiisa say u adkaatay kalsoonid buuxdu wuxuu ku qabaa rabbi inuu furanayo oo faraj u furay oo ka hadal siinayo waa ilaahay ku kalsoonaataa soo ma jeedin markaasuu yidhi man abuuka aabbahaa waa kuma yaa qulaamu wiilow fa qaala wuxuu yidhi arraaci waa adijirahaas adiga ma dadkii o dhan waa taagan yihi ah, arrintu arrin caadiya maaha marka qof beensan amal qof hadlama loola hadda dhashay ah, ari jirahaas aniga idhalay adiga isma adan dhalin mis weye markaasay ogaadeen inay dulmiyeen qaaluu waxay yidhaahdeen nabnii laka waxaan kuu dhisaynaa sawmacataka mawlacaagii min dahabin dahabaan kaaga dhisayna awal dhoobaxumu kaaga dhisnaaye dahabaan kaaga dhigayna mawlacaagii ah mawlacaagi dahabaan kaaga dhisayna qaala wuxuu yidhi laa maya dahab iiga dhisi maydaan ilaa min diinin laa tabnuuhaa ilaa min diinin wax aan dhoobo ahayn iiga dhisi maydaan ka ka dabadhicidaas iyo ma rabo meeshaan cibaadu ka rabaa wax aan dhoobo ahayn iiga dhisi maydaan saasuu ku yidhi laa ilaa min diinin laa ey laa tabnuuhaa ka dhisi maydaan ilaa min diinin imam maali waa meeshu u dariishaday laada naahiyada ficilkay jasmaydo in la xadfi karo laa ay laa tabnu ah aha ilaa wuu sharxaa bukhaariga axaadiistiisa mushkilka aho sharxa waxa way imam maali imam maalig iskale ayaa sharxa marka wuxuu halkaan u dariishaday laadaas laada naahiyada ficilkii ay jasmiday in la xadfi karo laa ay laa tabnuha iga dhisi maydaan ilaa min diinin dhooba maahane labaan maraynaa qofkii saddexaadoo hadlay wa kaanat imra'atun haweeney waxay ahayd turdicu mid nuujinayda ibnan wiil wiilkoo lahaa iyadoo u sugnaaday wiilkoo min bani israa'iila ka mida ah. haweeneya waxay nuujayda wiil yaroo dhashay oo reer bani israa'iil ka miday ah, naaska u daynayso naaskeedu nuugay fa mara waxaa soo maray haweenaydii raakibun mid gaadiid saaran midkaasoo duu shaaratin hay-ad u saaxiiba nin haybadu oo gaadiid saaranoo faras iyo waxaa saaran haybad weyn le duu shaaratin ee duu hay-atin hay weyn ka muuqato aa maray faqaalad hooyo walba haddii carruurkeedu waxay jeceshahay inuu aad u sarreeyo faqaalad waxay tidhi allaahumma yaa allah allo ijcal ka ibni wiilkayga milow kanoo kale ninkaas haybadda leh dadku wada fiirinayaan meesha markuu soo maro allow ninkaasoo kale iiga dhig fa taraka waa ka tegay hadyaha naaskeeda wa aqbala wuxuu qaabilay cala raakibi kii gaadiidka saarnaayuu fiiriye bal ninka ay ku ducaynayo waxa uu yahayuu fiiriye waa mid faajirtanayo kibray mid faajirtana oo kibray wey fa wuxuu idhi allaahumma yaa allah allow laa tajcalni hayga dhigin milow kaasoo kale laa waxaasoo kale hanaga dhigin waa carruurkii naaska jacaya taa waxaasoo kale hanaga hmm. ka daran oo kibray oo faajeertamayo isla weyn maaragtay isqaadqaadaya alla waxaasoo kale hanaga dhig ilahu ha dhigin kaasoo kale uma aqbala wuxuu qaabilay calaa fadyiha naaskeedii naaskii iska qaabilay yamusuhu xaal uu nuugaya naaska qaala abu hurayra wuxuu yidhi nabiga marka tusaale wanaaggiisa fiiri markuu yidhi carruurkiia naaskii nuugaya dadkii uu nabigu u tusaa markaasuu fartiisa nuuga nabigu waxaad moodaaho nabiga inaa hadda u jeeda abu hurayra farta nuugaayo na tusaa carruurku suu ku nuugaayo nabiga tacliim wanaaggiisa tusaalo ku dari jira alfaad iskama daldali jirin tusaalo ku dara qaala abu hurayra wuxuu yidhi kaanii waxaad moodaa anduru inaan u jeedo ila nabiy nabiga sala allahu calayh wasalam yamusu nuugayo usbuucahu fartiisa uma marra waxaa lala soo maray biamatin addoon gabadh addoon ah oo dad garaacayaan oy cayrinayaan oy leeyihiin zaanigad yahay tuug yahay oo la cayrinayo aa lala soo maray meesha aa lala soo allah allah laa tajcal ibnii wiilkayga ha ka dhigin mila haadii qoftaasoo kale waxaad dulli haysa yaa dadka moogta banu aadanka dadka banu aadanka waxay ayaga wax ku qiimeeyaan waa adduunyada bis haddaan ah. cilmi jirin banu aadanka fiiri ah. banu aadanka qofka hadduusan cilmi lahaynna kumaba sii jiro nin shiik ah oo ii sheega oo mufasir ah oo tafsiirka akriya oo tawxiidka akriya oo xadiidka nabiga akriya aduu yidhi waxay soo agmartay yidhi gabar guntiina leh halkaas guntiina de dadkaan ma aysan aragan u malayna guntiina waa eber gabar wada oo laamiga marayo fiiri mintiinay wadataa mintiinada waa wata mota cawladeedu waa bannaankay wadataa soo maha maraduna inta jeexjeexanta shaashanshada bartankeeda ku joogta marka garagkay uu aragtay candhuufa intay ugu tubtay tiri tuba qofkaa sida alla u dulleye fiir waxa tima ka laalaad sakiin xataa waa waa allow hana dullay ay tidhahdo allow hana dullay bal qofkaasi marka fiir balbalmaalku halkaas cawladeed fiirin halkaasa garaarka ka xidhanta wax kale ma wado garbasaarta yarna halkaana madaxa iska saaran ah, waxay isku haysataa meesha ugu sareey markaas taxaduuf u tubtay waa tiri yiri qofkaas bal sida alla u dulay alla saasa noo geli xataa timaha laalaado wax ku xira waa waa marka banu aadanku waxa weyn haddaysan cilmi lahayn meeshay joogaan bal fiiri qof isma garan karo ah, qaladkiisa ma garan karo wanaag iyo xumaan ma kala yaqaan qofaan cilmi lahayn qofaan diin barano wanaag iyo xumaan ma kala yaqaan ilaahu qoftaasoo kale ha ka dhigin faqaala waxay tihi allaahuma yaa allah allo laa tajcal ha ka dhigin ibni wiilkayga milaadii qoftaasoo kale fa taraka waa ka tegay wiilkii sadyahaa fa qaala wuxuu idhi allaahuma yaa allah ijcalnii ilaahu iga dhig milaa gabadhaasoo kale hooyadii waa yaabtay carruurkii naaska nuugaayo un ka daba wareegay kii naaskeeda nuugaayo marka unkay tiraahda waa khilaafa maxay hooyadu waa hooyo caammaa markaasay inta la yaabtay ay tihi maxaa dhacay wariya faqaalad waxay tihi hooyadii low caruurkii walima daalika walima shay dartiis muxuu yahay daalika arrinkaasu ku sugnaaday hadalkaan aad ku hadlaydaa muxuu ku dhacay ah. oo taasoo kale inaad noqotana aad ku dooratay ninkaas nin qurxoona oo haybadda weynle aad ku nacday ii sheeg faqaala wuxuu yidhi jabbaarun waa nin kibray oo dadka qasba waa nin jabbaar oo dadka qasba waa nin daalim dadka daalimiinta ee dadka qasbidda badan oo baadilka dadka ku qasba xoolahooda ka dhaca gardarrada ku dila gardarrada ku garaaca gardarrada ku xira daalimiintuu ka midi waa jabbaar ah, waa dadka dadka kibray oo dadka dulmiga ku qasba ah, gardarrada ku dila gardarrada ku xira waa dadkaasuu ka mid ya jabbaarkaasoo min aljabaabirati dadka wax qasbo ka mid ah wa haadihi اlamatu addoontan yaquuluuna dadku waxay leeyihin saraqti waxbaad xadday zarayti waad sinaysatay walam tafcal mana aysan samayno beri weeye marka fiiriya meesha uu leeyahay allow gabadhoo kale iga dhig maahan allow imtixaan igu rid dadku hay caybsadeeni maahan ee waxay tahay siday gabadhaasu beri xumaanta uga tahay allow beri iga dhig waa ma banaana adugu inaad u yeerato imtixaan waa nagi soo marnay was'al llaha alcaafiya ilaahay weydiista balaayalcaan ah, ma ahan inuu leeyahay alla imtixaan maaha taas ma banaana inaad imtixaan weydiisataa ee waxa ilaahay weydiisaa waa baraa'ada gabadhaasuu siday xumaanta beri uga tahay ilaahu beri iga dhig marka waxa wax lagu qiimeeyo maahan adduunyada waxa wax lagu qiimeeyaa qofku inuu ilaahay ku xidhan yahay xumaantana uu beri ka yahay xadiidka marka masalo weyn oo muhiim ah ayuu ka hadlaa taas waxay tahay adoo salaad ku jira haddii hooyadaa kuu yeerto ama aabbahaa kuu yeedho waalidka hadday ku yeedhaan xukunkeedu ka hadlaa xanafiyadu ayagu waxay maraan waxay yidhaahdaan gargaar hadday ku weydiistaan oo dhibaata haysato war iisoo gargaar waa waajib farad iyo sunno waxaad ku jirto inaad ka baxdo laakiin haddaysan gargaar ku weydiisan laga bixi maa salaada xanafiyadu halkaasay mareen laakiin sawaabka iyo raajixu wuxuu yii sida shaaficiyadu mareen shaaficiyadu saddex qowl ay ka leeyihiin saddexdaba xaashiyadu inu kugu soo raray qowl hadalkii xaafid ibnu xajar culamada gabar waxay yidhahdeen salaadu midday rabtaba ha ahaato hooyo in loo jawaabo aabbina waa la mide waalidka in loo jawaabo inta salaada gow la siiyo waa sidaas sidaasaana wanaagsan salaaddu waxay rabtaa noqotee waa wej shaaficiyada laakiin qowlka saxiixnimo badan cinda shaaficiya salaada waa la kala qaada farad iyo sunna loo kala qaada haddaad sunno ku jirto hooyana kuu dhawaada ama aabbe waxaa loo kala qaadaa haddaadan u jawaabin inay ku dhibtoonayaan iyo inaysan ku dhibtoonayn hadday ku dhibtoonayaan haddaadan u jawaabin salaadduba mar hadday sunno tahay waa waajib inaad goydaa salaadda aadna u jawaabta maxaa yeelay salaadan inaad sii wadda waa sunna hooyo inaad u jawaabtana waa waajib inaad ka aamustaana waa caasnimo waa xaaraan kuuma bannaana salaad sunna inaad sii wadato waalidkiioo kuu dhawaaqay oo haddaadan u jawaabin dhibtoonay ma bannaana haddaysan dhibtoonayn waalidku waad dareemi kartaa maalan waraawo hebel ha casheeye ay markaas tii warewalow marka waa daranta mota waa lagugu yeeray oo cashada ha cuno waa waa ogaa salaada waa sii wada kartaa laakiin afdal waxaa inaad u jawaabto iiriixad markaas xataa waxaa afdal inaad jawaabto sa salaada ka bax laakiin waa wada kartaa maxaa yale markaas maxaad ogaatay inaysan shawaabi la-aanta ku dhigtoonin waalidka ah, waad yaqiinido daad yaqiinido inaad wadato waa kuu bannaanta laakiin afdal waxaa inaad u jawaabto sidaas wuxuu yidhi imaam nawowi raximahullah markuu sharxaya xadiiska xadiisku wuxuu caddaynayaa jurayj saxda waxa ahayd inuu salaada gooyo u jawaabo hooyadii saasaa saxdii ahayd kale lama ciqaabeen sawaabkii waa gafe isagu so uma jeedin sawaabku sidaas ahayd salaadu hadday xataa farad ayadana waxay dhahdeen waalidku inuu ku dhibtoonayo in kale horta la kala qaada hadduu ku dhibtoonayo waktigaa la fiirina salaada waqtigeeda hadduu xiriir yahay salaadda horta waa in la dhammaystira lagama bixi karo waa farad laakiin haddii aan salaadda waqtigeedu xiriiri ahayn waalidkiina ay dhibtoonayaan ayadana culummadu markaas waa isku khilaafa shaafiyada imaamulxarameyn wuxuu le markaas waa la goynaa faradka xad saasuu leey kow ah la siinaas markaasaa loo jawaaba haddii aan waqtigu xiriiri ahayn wey hadduu xiriiri yahay maya laga bixi maa salaada ma laga baxayo marka salaad sunnaa haddoo ku jira haddii waalidku ku dhawaaqo inaad ajiibtaa kuu fadli badan hadday ku dhibtoonayaanna waaba waajib inaad ajiibtaa ood ka baxdaa salaada faradkana waa laysku khilaafsan yahay isaga laakiin faradka inaan laga bixina asala haddaan dhibaato weynu dhacin haddee dhibaato weyn hadday dhacd waa ka baxe oo waalidkii waxaad ogtahay dhib weyna soo gaara haddaadan ajiibin markaas xataa faradka inaad ka baxdo xadiisku wuxuu ku tusaa birulwaalideynka iyo ducada waalidku duceeyey iyo habaarkiisa deg deg in loo aqbalo xadiis saxiixaana nabigu ku sheegay salى اllahu calayh wasalam maa min denbin ajdaru an yucajila allahu cuquubatahu fi اdunya maca maa yadakhiru lisaaxibi min albaqyi wa qadiicati raxim ma jiro dembi cuquubadiisu adduunka ka soo degdegi og tahay qaraabogoysnimada qaraabana aabbi hooy u sokeeya waalidka habaarkooda ay weladka habaaraan aakhire lala sugima adduunka kusoo degdega daad caasi noqoto waa inaad mirihii adduunka ku gurata waa sugi ma dhacaydo xag iyo xagga inay kaaga leexdaan soomaalidii ficneeda hore waa yiqiin waxay leedeen aabbaha meeshii rati uga dheeliyey waa kaaga dheelina dheeliska ma fahmaydaan waa rati la raray alaabtii dhinac u leexatay inay daanatay oga cabsan adaa xihay macnaha adaa haray aabbaha meeshaad wax uga qaladay waa qasab adigana in lagaaga qaldayo wey ah, sidaasay ula jeedaan meesha habeen haddaad murugo geliday waa inaad sugtaa murugadii ah, waa inaad sugtaa soo uma jeedid waa la toobad keenaa ayagana afisa laga dalbaa ilaahna waa loo calaacalaa inaan ilaahay aakhiro kugu cadaabin adduunkana uu ku cafiyo laakiin waalidka baryihiisu waa maqbuul hadday ku habaaraan waa markay xaq kugu habaanay hadday hadday dulmi kugu habaarto gabar xijaab markaas hooyada leedahay musiiba la kugu rid maraweyn dhig waxa wey taas hadde waa dulmi dulmi wey dulmigana ilaahay ma aqbalo ilaahi weyna ilaahayo dulmi samee ilaahay yeeli meh soo ma jeedin marka waxaa kaloo dhici karta mararka gobol waalid waxaa dhacda isku dardaray markaasaa weladkiisiyaa sida waa qaada waa dhiga waxba u qaban kaasoo habaana taasoo kale waxba ka dhimime maxaayla dulmi ma samayn markaas weladkiga mogta taas wax kaa dhimime laakiin wax yar marka aad dulmido ogow sug marka waa cuquubo deg deg uhu leeyahay caas waalidinimadu lama sugto waa la cararaa waalidka cafisaa laga dalbaa ilaahayna waa loo calacala waa arrin cuquubo deg deg uhule qaraabagoysnimadoo dhamaana leh waalidkuna waa usii darayn xadiisku wuxuu tusaa karaamaatu awliyaaga sida ilaahi weyna u karaameeyey jurayd waxa weeyaan axaadiista tirada badan oo karaamaadka awliyaaga tusayda ahlu sunna warjamaacana way qabaan karaamaatu awliyaa inay wax jiran yihiin waa ay qabaan waxaa xadiisku tusaya marka culays yimaado ilaahay xaggiisa loo cararo loo argagaxo waxaa xadiisku tusaya qofka ilaahay u run sheegaa fitanku wax kama dhibaan ilaah ha badbaadiye oo faraj u fura ilaahaa faraj u fura rawa الbukhaariي can xudayfata radia الlahu canhu qaal samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay salى الlahu calayh wasalam yaquulu xaale uu leeyahay ina rajula nin xadarahu lmowtu geeridiyaa u timid nin ummadihii hore ka mid ah geeridiyaa u timid falamaa ya-isa markuu ka quustay min alxayaati noloshii awsa waa u dardaarmay ahlahu eelkiisii idaa ana midtu markaan dhinto fajmacuu lii ii soo aruuriya xadaban xaabo qoryaha la shito ii soo aruuriya xadabkaasoo kaiiran fara badan wuxuu rabaa baciga inuu u gooyo ninkaan wuxuu isleeyahay dembi weynaad gashay haddii ilaahay awood u yeesho inuu ku soo bixiyo waa ku dhammaato isleeyahy bacigiyuu raba inuu u gooyo marka wuxuu yidhi marka aan dhinto waxaan idinka rabaa aniga dembi weyn aan sameeyey haddii ilaahay awood u helo uu igu soo bixiyana wuxuu i cadaabayaa cadaab uusan cidna cadaabinayn saasaa xadiiskan waadiis ku socoto marka waxaad samaydaan xaaba soo gura taran qoryaha la shito wey fajmacuu lii ii soo aruuriya xababan xaabo kaiiran fara badan wa awqiduu kushida fiihi qoryahaas marka ay cunto laxmi hilibkayga dadkaasu markuu idhammeeyo oo igubo markuu igubo wakhalasad ay u gudubto ilaa cadmin lafahayga oo hiribku inta dhammaado lafuu madoobaadaan oo fantaxashtu aan dhuxuloobo fantaxashtu markaan dhuxula noqdo fakhuduuhaa soo qaada lafahaas fadxanuuhaa shiida lafahaas haddana shiida fadaruunii ifirdhiya filyami badda igu firdhiya fii yowmin maalin maalinkoo xaarin kulul ow raaxin dabayl badan maalin kulul ama dabayl badan ay socoto badda igu firdhiya dabayshaas inta la boodo budo lafiyo budo ah budadaas badda ha ku sayrto meel laga keena hala waayo aakhiro oo laga soo bixiyo saas rab inuu aakhirada u raba laa ilaaha illaa ilaahay miyaa wax ku cuslaadaan fa jamacahullaah allah isku keenay alla waa soo aruuriya lafihiisii markaasuu nooleeyo aakhiro keenay fa qaala wuxuu ku yidhi lima shay dartiis maxay tahay facalta daalika arrinkaan aad u sameeyo maxaad sidaan u yeeshay bal ilaahay naxariistiisa fiiriya waa weydiiye maxaad sidaan alla waana ogi wuxuu sida u yeelay alle markuu wax weydiina cilmi ka kororsama isagaa ka ogaal badan maxaad sidaan u yeeshay qaala wuxuu yidhi khashyataka cabsidaadan saas ilaahay u yeelay meel cadaabkaagan ka cabsa faqafara lahu ilahay u dembi dhaafo ka warrama allahu akbar xadiidkaas waa xadiidka ahlusunna waljamaaca u daliishadeen qofka gaalnimo hadduu ku dhaco isagoo jaahil ah laguma gaalaysiin karo ilaahayna waa u dhaafaa sababtoo afiiri ah bacigii inaan la soo bixinu ninkaan ku talagalo in laysoo bixinana waa rugni min arkaan aliimaan wuxuu laakiin jaahilu ahaa wuxuu ka jaahil ahaa hadduu sidaan yeel awoodda alluu ka jaahil fiiriya ninkaas awoodii alle marka sidaas uu yeehay in alle awood u leeyahay uu ku soo bixiy u soo ma laakiin waa nin muuminoo alle ka baqaya waxa uu la cararaaba waa cabsi muumin ilaahay rumaysan laakiin awooddii alluu jaahilkay waa rugni min arkaani iimaan laguma gaalaysin saas darteeda ibnu xaashadana ku yaalla wuxuu yidhi ibnu qutayba qad yaqlidu fii bacdi sifaat qowm min almuslimiin falaa yukafaruna bidalik xadiidkan wuxuu daliil u yahay muslimiinta gabal ka mid ah waxay ku gafaan sifaadda alle markay ku gafaan laguma gaalaysiinao u fiirsa gaalnimo way ta laakiin qofka lagu gaalaysiin ma waxaa la idhaha alcudbu biljahli xadiista ugu caddaanta badanu ka mid sheekhulislaam ibnu taymiya uu ku celceli jiray dadka dadka muslimiintaa gaalaysiina uu dhihi jiray war xadiiskan arka arkaantii iimaanka mid ka mid uu ka jaahili wamaca daalika alla waa u dhaafay war qofka asagoo jaahil ah jahliga asagu aan qusuur samayn hadduu gaalnimo ku dhaco laguma gaalayso ee qof kastoo gaalnimo ku dhacayna gaal ma wada ah qof kastoo gaalnimo ku dhaca gaal ma noqdo fiiriya nina wuxuu yidhi wuxuu rabay inuu ilaahay ammaano markaasuu ilaahay caay wuxuu rabay inuu yidhaahdo allahuma anta rabbi wa ana cabduka uu rabay farxadyaa ka badatay markaasuu yidhi allahuma anta cabdi labadaa addoon ii ah wa ana rabbuka anaana rabbi kuwa mana gaaloobin ninkaas maxaa carabka uga dhacay kuma talagelin waxaas soo ma jeed marka qaacidada ahlusunna waljamaaca waa maxee walaysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayh qof kastoo gaalnimo ku dhaca gaalnimadu kuma dul dhacdo ee dadka gaalnimada ku dhaca gabalna waa gaaloobaan gabalna ma gaaloobaan lagama hadlayo qof hadda iska tego islaamka ka cararay ee laakiin qof muslim ah oo dadaalaya oo carabku qalad uga dhacay ama amase jahli kula dhacay kuma gaaloobo hadduusan qof isagu macaanida ahayn ama qof oo cilmiga ka cararay ahayn saas darteeda gaalatay lama lehee jahliga laga saara waxa la warudamigu waa gaalnimu karo la dhihma adaa gaal saas daraaddeeda hunaaka farqun bayna aliطlaaqi wataxyiin farqigaa wuxuu u dhaxeeyaa in la iطlaaqoo la yidhaha dembi hebel waa gaalnimo iyo in la cayinoo la yidhaha qofkaana gaala dembigiiu ku dhacay marka taasna dad badanaa kala gara waaye ayadoo lagu leeyaha dembi hebel waa gaalnimo haddana qofkii ku dhacay usan gaalnimo la waxaa la leeyahay arkaanta iimaanka mid ka mida qofkii diida waa gaal laakiin ninkan hadda waa ku dhacay haddaan gaal la dhihin maxaa yeele jahliyu ahaa wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllah وsلام وbaarك calى nabiyina mxamed